بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa cashirkeenna boga laba boqol iyo saddex iyo toban walaslu an yeliya caamilahu axkaamta faacilka ayaynu ku soo dhex jirnay waalaslu asalku an yeliya waa inuu la xidhiidhsado caamilahu caamilkiisa waa inuu la xidhiidhsado waqad yata'akharu xagga dambe ayuu ka marayaa jawaasan si jaa'isnimo ah naxwu walaqad jaa'a aala fircawna nuduru halkan haddaba xukumka culima aynu ku arki doonno ee faacilku uu leeyahay waxa weeye marka la eego faacilku halka uu degayo faacilku ficilka wuu ku xigaa wujuuban buuna ugu xigaa mararka qaarna faacilku ficilka iyo mafcuulka ayuu kala dhex galaa jawaasan buu u kala dhex galaa mararka qaarna faacilku mafcuulkuu ka dambeeyaa wujuuban buuna uga dambeeyaa mararka qaarna faacilku mafcuulkuu ka dambeeya jawaasan buu uga dambeeyaa afar xaaladood ama afar boos oo afarta meeloodba faacilku uu dego ayaynu arkaynaa inuu faacilku ficilka iyo mafcuulka dhexdooda galo halkaa gelideedu laba ayay u qaybsami inay wujuuban tahay iyo inay jawaasan tahay inuu faacilku mafcuulka ka sii dambeeyo ka dambayntaa uu faacilku mafcuulka ka dambeeyaana labay u qaybsami inay wujuuban tahay iyo inay jawaasan tahay afartaa xaaladood faacilka waxaana asal u ah inuu ficilka oo caamilkiisa ah inuu caamilkiisa ku xigo kaa weeye asaalada iyo asalnimadu waalaslu asalku an yeliya waa inuu ku xigo faacilku caamilahu ka caamilka u ah waa inuu ku xigo asalku waa inuu kaa ku xigo xigiddaasi wujuuban ha noqoto ama jawaazan ha noqoto hadday wujuuban tahay waanuu idhaahd ana damiiroo kale ka dhiga darabtu muxammedan ama darabtu caliyan hadda ficilku daraba ba'du ku joogaa faacilkuna ta'da godan weeyi darabtu markaan idhaa mafcuulkuna caliyan weeye ereygaa caliyan baa mafcuulun bihiya darabtu caliyan markaan idhaa haddaba faacilku inuu mafcuulka ku xigaa waa waajib hadda darabtu ta'daas inay darabo la xidhiidhsato waa waajib mafcuulku xagga hore ma soo mari karo waayo faacilkii baa damiir mutasila ah walaslu asalku an yeliya waa inuu la xidhiidhsado faacilku caamilahu caamilkiisa waa inuu la xidhiidhsado qad yata'akharu xagga dambe ayuu mari karaa jawaasan jaa'isnimo ayuu xagga dambe u mari waxaa dhici karta in la arko faacilkiioo xagga dambe maraya laba xaaladood wey jawaasan iyo wujuuban naxwu walaqad jaa'a waxaa soo gaadhay aala fircawno fircoon aalkiisii waxa soo gaadhay annuduru kuwii digayey ayaa soo gaadhay ficilkii waa jaa'a faacilkuna waa annuduru mafcuulkiina waa aala fircawn ereygaa aala'a ah ayaa mafcuula haddaba faacilku xagga dambe u maray isagoo annudur ah mariddaa xagga dambe uu marayna wujuuban ma ahee waa jawaasan wakamaa ataa rabbahu muusaa calaa qadarin kamaa ataa siduu ugu yimid rabbahu rabbigii siduu ugu yimid muusaa muuse calaa qadarin qadar isagoo loo qadaray uun haddaba kamaa ataa rabbahu muusaa calaa qadarin beyd bay ku jirtay sharaxa inoo keeni doona ficilku waa ataa faacilkuna waa rabbi E, faacilku waa muusa mafcuulkii loo imanayeyna waa rabbi hadda xagga dambe faacilkii ayaa maray mariddaa xagga dambe muuse uu maray ragga qaarkoodna wujuub bay u arkeen oo waxay yidhaahdeen damiirkan miyaydaan arkayn rabbahu ku jira damiirkaa ayaa hadduu muuse ka soo hor maro dee mafcuulkiibaa damiirsita laakiin adigu mas'aladani waa jawaas hadduu faacilku damiirsidan lahaa ayaynu wujuub ka dhigi lahayn hadda mafcuulkiibaa damiirka sita waa jawaaska uunbuu sheekhu laba tusaale ka soo qaatay walaqad jaa'a aala fircawna nuduru iyo kamaa ataa rabbahu muusa calaa qadarin labaduba waxa weeyaan waa faacilkii oo xagga dambe maray oo jawaasan u maray kamaa ataa siduu u yimid rabbahu rabbigii uu ugu yimid muusaa nebi muuse calaa qadarin kiyoo loo qadaray wa wujuuban waajibnimo ayuu u soo hormari ayuu u dib mari wa wujuuban ayuu u dib mari wa qad yata'akharu wujuuban bay ka dhigan tahay waajib buu xagga dambe u mari faacilku waa markuu faacilku damiir qaato damiirkaasina uu mafcuulun bihiga u noqonayo sida aayadda qur'aanka ah wa id ibraahiima rabbuhu oo kale ficilkii waa ibtalaa faacilkiina waa rabbuhu mafcuulkii waad aragtaa dhexdoo galayoo waa ibraahiim mafcuulkaasi waajib buu u qadimey ama faacilkaasi waajib buu u ta'akhuray waayo faacilku damiir buu sitaa rabbiya damiirkaasi wuxuu u noqonayaa mafcuulka ibraahiim ah hadduu ibraahiim xagga dambe la marin lahaa waxaa ka dhalan lahaa cawdu damiir ilaa muta'akhirin lafdan wa rutba laa yajuus ilaa fii siti masaa'ila wa wujuuban waajibnimo ayuu xagga dambe faacilku u mari naxu waidib waid mar ka sheekee ibtalaa uu imtixaanay ibraahiime ibraahiim uu imtixaanay rabbuhu rabbigii uu imtixaanay ka imtixaanka samaynayaa waa rabbiga ka la imtixaanayaana waa ibraahiim ficilkuna waa alibtilaa waa ibtalaadaa wa darabanii waxa i garaacay zaydun zayd baa i garaacay mas'alada labaad ee faacilku waajib xagga dambe u mari waa hadduu mafcuulku damiir mutasila noqdo faacilkuna ismi daahira uu noqdo sida darabanii zaydun waajibuu zaydku xagga dambe u marayaa waa faacilku iyo waajibu dib dhacay waqad yejibu inuu waajibo ayaa la arkaa taakhiirulmafcuuli mafcuulku xagga dambe la mariyo ama faacilkoo xagga hore la mariyaa asalkii baa waajibaya oo faacilkaa bartanka geli ficilka iyo mafcuulka dhexdooda ka darabtu waxaan garaacay zaydan zayd baan garaacay ficilku waa daraba oo wuxuu ku joogaa ba'da faacilkuna waa ta'daa godanaya darabtu hadda aynu hayno waa fi maxalli rafcin mafcuulkuna waa zaydan ereygaa ah darabtu waxaan garaacay zaydan zayd baan garaacay wamaa shay baa axsana qurux badnaysiiyey zaydan zayd qurux badnaysiiyey hadda axsana waa ficlu tacajub faacilkeegu waa damiir mustatira zaydanna waa mafcuulun bihi weeyaan wa daraba muusaa ciisaa daraba wuxuu garaacay muusaa ninka muuse la yidhaa ciisaa ninka ciise la yidhaa buu garaacay muuse iyo ciisaa isgaraacay yaa faacila kolba ka horeeyaa faacila oo wax garaacaya ama wax samaynaya yaase mafcuula kolba ka dambeeya ayaa mafcuula kolba ka dambeeya ayaa mafcuulkii la garaacayay noqonaya waayo faacilka iyo mafcuulka waxaa lagu kala gartaa xarako faacilkuna wuu godan yahay mafcuulkuna wuu kor dhigan yahay haddaba hadday labadiiba xarakadoodu qadarnaato oo labadaba xarakadoodu ay muuqan weydo qariino kaleoo lagu kala gartaana ayna meesha oolin ka horreeye faacil ka dhig ka dambeeyana mafcuul ka dhig wa daraba wuxuu garaacay muusaa ninka muuse la yidhaah ciisaa ciise ayuu garaacay bikhilaafi ardacati suqraa alkubraa haddii la yidhaah laba dumar ayaa isnuujiyey oo naaska isa siiyey waa mid yar iyo mid weyn ka faacilka waa la yska garanayaa meeshuu dooni ha ku qornaadee waayo ka faacilkii kolley waa ka weyn ka ilmaha yar gabadha ilmaha yar naaska siinaysa waa gabadha weynuun haddii la yidhaah haddaba ardacati suqraa alkubraa ficilku waa ardacad faacilka wax nuujinayaana waa alkubraa mafcuulka la nuujinayaana waa asuqraa mafcuulku haddaba ama xagga hore ha maro ama xagga dambe ha mare qariinaynu haynaa ka la nuujinayo naasku kuu yahay oo waa kada ahaan yar weeyi kada ahaan weyn baana wax nuujinaya waqad yataqadamu wuu hor marayaa faacilku waqad yataqadamu waa mafcuulkii waqad yataqadamu mafcuulku wuu hormari calal caamili caamilka ayuu ka hormari mafcuulku xataa caamilkuu ka hormari markuu doono jawaazan jaa'isnimu uga hormari wujuubanna way noo iman nahu fariiqan jamac hadaa ilaahay baa hanuuniyey fariiqan koox hadaa waa hanuuniyey ereyga fariiqanihi waa mafcuul haddaana waa ficilkii maadi ee caamilka ahaa fariiqan iyadoo mafcuula ayay haddaadii ka hor martay wa wujuuban waajibnimo ayuu mafcuulku u hormari oo caamilka uga hormari waa hadduu ismu shardi noqdo ama ismulistifaam iyo waxa lamidka ah erey sadaara mutay hadduu yahay sida ayamaa tadcuu oo kale ayan maaka ka tadcuu ilaahay aad ku beridiin falahu waxaa u sugan alasmaa'u alxusnaa ereygaa ayuni waa mafcuulun bihi tadcuu baana caamil u ah way isku camal falayaan ayamaa tadcuu falahu alasmaa'u alxusnaa haddaba ayuntaasi way ka qadintay ereygii ay ku eheen caamilka u ahaabay xagga hore ka martay waana waajibnimo wuxuu sheekhu doonayaa inuu ka hadlo mas'alo kaleoo muhiimah ficilku hadduu nicmo ama bi'se yahay faacilkiisu muxuu noqdaa sidaba saddex waa laysku waafaqsan yahay inay faacilu noqdaan xabadna waa laysku khilaafsan yahay ilaa toban qowl baa ku jira oo culimmada luqada ugu jira hadduu ficilku noqdo nicmo iyo bi'isa kow faacilkiisu mid al wata wuu noqon karaa faacilkiisu mid alwata ayuu noqon karaa oo faacilkii albuusitaabaynu odhani sida ilaahay aayadda qur'aanka ah ku yidhi wala nicma mid alwata wuu noqoni faacilku sida nicma alcabdu ilaahay aayadda qur'aanka ah uu ku yidhi nicma alcabdu nicma waa ficilkii alcabduna waa faacilkii nicma waa ficilkii alcabduna waa faacilkii faacilkaa nicmi hadda al buu wataa nicmo iyo bi'se kow faacilkoogu inuu al qaato waa qodob qodobka labaadee culima aynu doonayno inuu yahay faacilkoogu mudaaf limaa fiihi alif wallaam faacilku inuu yahay mid la idaafeeyey oo loo idaafeeyey mid asha wata sida aayadda kale rabbi uu ugu yidhi wala nicma daaru lmutaqiin saddex faacilka nicmo iyo bi'si inuu yahay damiir mustatir ah damiir mustatira oo qarsoon oo lagu fasirayo tamyiiz nakiro ah oo xagga dambe yaalla tamyiiz mansuuba lagu fasirayo sida markaynu nidhaa bi'sa lidaalimiina bedelan oo kale bedelan waa tamyiizkii faacilka bi'si waa damiir mustatira oo huwa ah oo beddelkaa soo socda u noqonaya saddexdaa waa laysku waafaqsan yahay faacilka waa inuu al qaato sida nicmaalcabdu ama loo idaafeeyo mid alsita sida wala nicma daarulmuttaqiin ama uu damiir mustatir ah oo nakiro tamyiisihi ay fasirayso inuu noqdo sida bi'sa lidaalimiina bedelan oo kale mas'alada afraadee laysku hayaa nicmo iyo bi'sa waxa faacil u noqda lafdiga maa weey maa maabaa mararka qaar faacil u noqon mas'aladaana ilaa toban qowl baa ku jira culimmada luqawiyiinta marka la eego ilaa toban qowl bay iskugu khilaafeen markaad tidhaa maalan bi'sa maa qulta allaxumaa waxa aad ku hadashay bi'sa waa ficil maadi maadaasaana faacila nicma maa dakarta baa lagu yidhi alla wanaagsana waxaad sheegtay nicma waa ficil maadi maadaasaana faacila afartaasay culima faacilka nicmo iyo bi'si luga alcarabiya dhexdeeda ayuu noqdaa wa idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay nicmo ficilka nicmoa haddaba nicmo marka la macnaynayo waad wanaagsanaatay ha odhan waa maadiyo zaman ma sidato nicma wanaagsanaa dhe wanaagsanaa ereygaasaa ugu dhawaa bisa waad xumaatay ha odhan markaad macnaynayso bisa waad xumaatay u xumaaday ha odhan bisa xumaadhe zabanka ka ilaali nicmo wanaagsana iyo bisa xumaadhe wa idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay nicmo lafdiga nicmoa ah markuu yahay ow bi'sa ama lafdiga bi'saaba markuu yahay falfaacilu faacilku imaa mucarafun inuu yahay mid lagu macrifaynayo bial aljinsiya asha jinsiyada ah in faacilka lagu macrifeeyo naxu nicma alcabdu oo kale weeye nicma waa waa ficilkii alcabduna waa faacil waxa shardiga in haddaba alcabdu ashaa jinsiyada ah ereygan faacilka inay ku jirto waxaa la diidayaa lafdiga aladii faacil faacilu nicmo ma noqonayo waayo lafdiga aladii asha ku jirtaa mucarifo maaha aha mucarifo maa sidiisa ayuu lafdigani macrifo siladu ku macrifoobay allah asha ku jirtaa mucarifo ma aha sidaa darteed nicmo iyo bi'sa faacil ha uga dhigin haddaba nicma alcabdu ow mudaafun iyo inuu yahay mid la idaafaynayo oo limaa loo idaafaynayo mid hiya iyadu fiihi dhexdiisa ay tahay mid ay ku dhex jirto asha mid loo idaa mid asha wata ayaa loo idaafaynayaa faacilu nicmo iyo mafaacilu bi'sa naxwu wala nicma wanaagsana daarulmutaqiin mutaqiinta daartoodu wanaagsana wala nicma daarulmutaqiin ficilkii waa nicma faacilkii waa ereyga daaru ah daarudaa waxaa loo idaafeeyey mid alwata ayaa loo idaafeeyey oo almutaqiin ah waa la ogol yahay haddaba faacil inuu kaasina u noqdo ow damiirun damiir buu noqon damiirka oo mustatirun qarsoon oo mufasarun lagu fasirayo bitamyiizin tamyiiz mudaabiqin waafaqaya lilmakhsuusi makhsuuska tamyiiz mudaabiq ah ayaa lagu fasiri sida bi'sa xumaa lildaalimiina daalimiinta u xumaa bedelku bedelan bedelnimo ugu xumaa damiirkaa qarsoon bedelantaa ayaa fasiraysa sheekhu saddexdaa faacil buu sheegay xabaduu ka aamusayna waa kii tobanka qowl ay ku jireen oo maada ah halkaa ayuu haddaba xukunkaana kaga baxay alficlu ficilka iyo walfaacilu faacilkuba kalkelimati alwaaxida kelmad qura oo kale unbay iskala dhigan yihiin ficilka iyo faacilku waa kelima waaxida oo kale ayaa loo arkaa inay isla yihiin fa xaquhumaa xaqoogu an yatasilaa waa inay xidhiidhaan haddaba ficilka iyo faacilku waa inay xidhiidhaan ay toos iskugu xigaan wa mafcuuli mafcuulka xaqiisuna an ya'tiya waa inuu yimaado wa xaqul mafcuuli mafcuulka xaqiisu an ya'tiya waa inuu yimaado bacdahumaa labadaa hore gadaashooda iyo labadaa hore dabadooda waa inuu yimaado mafcuulku marka ficilka la sheego faacilkana la sheego mafcuulku labadaa gadaashooda ayuu imanayaa qaala allaahu tacaalaa alle ayaa yidhi wa warisa sulaymaanu sulaymaan wuxuu dhaxlay daawuudda daawuud ayuu dhaxlay ficilkii waa warisa faacilkiina waa sulaymaanu mafcuulkuna waa daawuudda waqad yata'akharu xagga dambe ayuu mari karaa alfaacilu faacilku can ilmafcuuli mafcuulka ayuu dib ka mari karaa wadaalika ta'akhurkaasina calaa qismayni waa laba qaybood laba qaybood ayuu noqonayaa ta'ahurkaasi jaa'izin mid jaa'iza oo iska bannaan iyo wa waajibin mid waajib ah labadaa weji buu yeelanayaa fal faljaa'izu ka jaa'iski ihi ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kale weeye walaqad jaa'a waxa soo gaadhay aala fircawna fircoon aalkiisii annuduru kuwii digayey ayaa soo gaadhay ficilku waa jaa'a faacilkuna waa anuduru mafcuulkuna waa aala fircawna wa qowlishaaciri gabayaaga qowlkiisa oo kale weeye jaa'a alkhilaafata ow kaanat lahu qadaraa kamaa ataa rabbahu muusaa calaa qadarin jaa'a alkhilaafata ow kaanat lahu كما أتى ربه موسى على qadرين jاء الkhiلaaفة jaaءa wuxuu soo gaadhay alkhilaafaةa khilaafadii waa cmar بن cabdالعaزيiز jaaءa wuxuu soo gaadhay alkhilaafata khilaafadii ow amase kaanat lahu waxay u ahayd qadaran mid loo qadaray khilaafada uu u dadaalay ama uma dadaaline ilaahay unba u qadaray ummadda inuu khaliif u noqdo kamaa ataa siduu ugu yimid rabbahu rabbigii muusaa muuse siduu ugu yimid calaa qadarinkiiyoo loo qadaray uun qadar alla un uu ugu yimid haddaba beydka halkaa ku sheegan waxaa maxalushaahidkeennu uu yahay kamaa ataa rabbahu muusaa ficilkii waa ataa faacilkiisuna waa muusaa mafcuulkuna dhexduu galay oo waa rabbahu faacilkaa dib maray dib mariddaasi wujuuban maahee waa jawaaza falow qiila haddii la odhan lahaa filkalaami kalaamka dhexdiisa haddii la odhan lahaa jaa'a nuduru digayaashii ayaa u yimid aala fircawna fircoon aalkiisii bay u yimaadeen oo carabi ay ahaan lahayd la kaana jaa'isan wuu iska bannaanaan lahaa wakadaa kan waxaa la mida low qiila haddii la odhan lahaa kamaa ataa muusaa rabbahu oo muuse xagga hore la marin lahaa iyaduna way iska bannaanaan lahayd wadaalika lianna damiira damiirku xiina idin markaa yakuunu wuxuu noqonayaa caa'idan mid u noqonaya calaa mutaqadimin mid ka horreeya lafdan wa rudbatan lafdiga oo sheegidda ah iyo rudbada oo derajada ah labadaba mid ku horreeya waaba sidii loo baahnaa wadaalika kaasi huwa alaslu isagaa asala fii cawdi damiiri damiirka noqodkiisa ayuuna asal u yahay damiirka noqodkiisa kaa ayaa asal ah walwaajibu waajibkuna ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kale weeye waid mar ka sheekee ibtalaa ibraahiime ibraahiim uu imtixaanay rabbuhu rabbigii uu imtixaanay ficilkii waa ibtalaa faacilkuna waa rabbuhu mafcuulkiina waa ibraahiima faacilkii baa wujuuban xagga dambe u maray waayo damiir buu sitaa mafcuulka u noqon hadduu mafcuulku xagga dambe mari lahaa waxa ka dhalan lahaa waxa naf carabigaba ku jirin oo la yidhaha cawdu damiir ilaa mutaakhirin lafdan warutba wadaalika liannahu low qadama hadduu hormarin lahaa alfaacila faacilka hadduu hormarin lahaa hunaa halkeennan oo faqiila la odhan lahaa ibtalaa rabbuhu ibraahiim lazima waxa ka dhalan lahaa cawdu damiiri damiirka oo u laabta calaa mutaakhirin mid dambeeya lafdan xagga lafdiga iyo wa rudbatan xagga derajadaba wadalika kaasina laa yajuusu ma banaana wa kadaalika kaasoo kale u ahaaday naxwu qowlika qowlkaaga oo kale darabanii waxa i garaacay zaydun zayd atidhi mafcuulku waa ya'daasoo waajib uu u qadimay zaydunna waa faacilkii oo waajib uu u taakhuray wadaalika annahu low qiil haddii la odhan lahaa daraba zaydun zayd baa garaacay iyaaya aniga haddii sidaa la odhan lahaa lazima waxaa ka dhalan lahaa faslu damiiri damiirka oo laga fasliyo oo munfasil laga dhigo maca tamakuni kii oo suurtagal ay tahay min itisaalihi in mutasil laga dhigo ama ay suuroobayso itisaalkiisu wadaalika kaasina aydan laa yajuusu ma bannaana waqad yajibu inuu waajibaa la arkaa aydan taakhiiru lmafcuuli mafcuulkoo dib la mariyo ayaa waajibaya fii naxwi daraba muusaa ciisa oo kale daraba waa ficilkii muusaa waa faacilkii ciisaa waa mafcuulkii waa lintifaa'i dalaala dalaalada waayitaanka la waayey darteed waxayna tusiye ayaa la waayey calaa faaciliyati axadihimaa midkood faacilnimadooda iyo wa mafcuuliyati alaakhar ka kale mafcuulnimadiisa dalaalada ayaan meesha oolin falow wujidad haddii la heli lahaa qariinatun qariino qariinada oo macnawiyatun macnawiye ah sida ardacad way nuujisay asuqraa tayar waxa nuujisay alkubraa tii weynayd baa nuujisay oo kale wa akala waxaa cunay alkumasra urawaaweyntii muusaa muuse ayaa cunay haddii sidaasoo kale la odhan lahaa waa la garanayaa kumasradu wax la cuno inay tahay muusena ka wax cunaya inuu yahay ma waxaad u malaynaysaa inay kumasradu muuse cunayso ma cunayso dee isaga isagaa cunaya ow lafdiyatun ama qariino lafdiye abaa ah la helay ka qowlika qowlkaagoo kaleba weeye darabad muusaa muuse waxa garaacday selmaa inanta selme la yidhaah cidda wax garaacaysa ficilkay ka muuqataayoo ta'baa lagu daray ficilkii kol haddii darabad la yidhi dee magaca dhadiga abaa ah wax garaacaya waa ayaka wax garaacaya waa selma ka la garaacayaana waa muusa waa qariino lafdiye ah wa daraba muusaa muuse ayaa garaacay muusihii alcaaqilu caqliga lahaa ciisaa buu garaacay ka wax garaacayaa waa muuse waayo qariino lafdiyaa jirto nactigiisa xarakaysan daraba muusa alcaaqilu haddii alcaaqiluba la goday waxaad ogaatay inuu muusahani godnaayu faacilkii ahaa ka wax garaacaya inuu yahay jaaza waxaa bannaan markaa taqdiimulmafcuuli mafcuulkoo la qadimo cala alfaacili faacilka laga qadimo wa taakhiiruhu canhu iyo isagoo dib looga dhigo waa lintifaa'i labsi labsiga ayaa meesha ka baxay oo isku darsankii iyo isku biiriddii ayaan jirin fii daalika kaa dhexdiisa waaclam waxaad ogaataa annahu kamaa laa yajuusu siduuna u bannaanayn fii mili daraba muusaa ciisaa oo kale daraba muusaa muuse waxaa garaa daraba muusaa ciisa sidayna u bannaanayn an yataqadama almafcuulu mafcuulku inuu ka hor maro cala alfaacili faacilka waxdahu kelidii kadalika saas oo kale ayuuna laa yajuusu u banaanayn taqdiimuhu in laga horraysiiyo calayhi faacilka iyo wa cala alficli ficilka lianlaa yutawahama si aan loo moodin annahu mubtada'un inuu yahay wa ana alficla ficilkuna mutaxamilun inuu qaatay lidamiirihi damiir isaga u laabanaya wa ana muusaana mafcuulun inuu yahay saasina ma bannaana wa yejuusu waxaa bannaan fii daraba zaydun camran oo kale an yataqadama almafcuulu mafcuulku inuu ka hor maro calى alficli ficilka waa licadami ilmaanici wax manciye ayaan jirin min daalika kaa wax manciye ayaan jirin qaala allaahu tacaalaa alle wuxuu leeyahay qaala allaahu tacaalaa alle wuxuu leeyahay fariiqan koox haddaa waa hanuuniyey fariiqan waa mafcuulkii xagga horeyna martay waqad yakuunu inuu noqdo ayaa la arkaa taqdiimuhu taqdiimkiisu waajiban waajib inuu noqdo ayaa la arkaa mafcuulkoo xagga hore maraa inay waajib noqoto ayaa dhici karta ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeyi ayamaa tadcuu falahu alasmaa'u alxusnaa fa ayan lafdiga ayunihi mafcuulun bay u tahay litadcuu muqadamun calayhi waana laga hormariyey wujuuban waajibnimo li'annahu ayuntu shardun waa shardi waa aadatu shardi wa shardu shardigana lahu waxaa u sugan sadrulkalaami hadalka bilowgiisa wa tadcuuna majzuumun bihi waa lagu jasmiyey wa idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay nicmo ficilka nicmo ah ow bi'se ama ficilka bi'se ah wajaba waxa waajibaya fii faacilihi faacilkiisa an yakuuna sman ismi inuu noqdo ismiga oo mucarafan lagu macrifeeyey bilalifi walaam al sida nicmo alcabdu addoonku wanaagsanah oo kale ow amase mudaafan mid la idaafeeyey limaa ismi loo idaafeeyey fiihi dhexdiisa ay ahaatay al ka qowlihi tacaalaa oo kaleba weeye wala nicma wanaagsanaa daarulmuttaqiin kuwa ilaahay ka baqa daartoodu falabi'sa xumaa mahwa almutakabbiriin kuwa iskibriye hoygoogu ow mudmaran damiir buu noqon mudmarka oo mustatiran mustatir oo qarsoon oo mufasaran lagu fasirayo binakirati nakiro bacdahu ka dambeeya mansuubatin oo lagu nasbiyey cala tamyiizi tamyiis ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeyi bi'sa xumaa lidaalimiina daalimiinta u xumaa beddelku beddelan bedelnimo ey bi'sa huwa ay ilbeddelu beddelan huwadaa beddelka dambe ayaa fasiraya waida stawfad markay dhammaystirato nicmo ereyga nicmiihi faacilahaa faacilkeyga markay dhammaystirato adaahira ee daahirka ah ow amase faacilahaa faacilkeyga almudmara ee la damiireeyey wa tamyiizahu iyo tamyiiskiisaba jii'a waxaa lala imani bilmakhsuusi mid lagu khasisayo bilmadxi ammaan awidami amacayi fa qiila waxaa la odhan nicmo wanaagsanaayey alrajulu ninku wanaagsanaa zaydun baan ammaanaynaaye nicma waa ficilkii alrajulu waa faacilkii zaydunna waa maqsuusun bilmadxi zaydun mubtade ayay ragga qaarkood icraabeen jumladan ka horraysa ee nicmo rajulu ana khabar bay u tahay qadimay ragga qaarna zaydun waxay ka dhigeen khabar almaqsuusu bilmadxi meesha ka maqanna mubtaday ka dhigeen waajibbaana mubtadahaa loo xadfay wa nicma wanaagsanaa rajula ninnimo u wanaagsanaa wa nicma wanaagsanaa ninku rajula ninnimo u wanaagsanaa zaydun baan ammaanayaaye ereygaa zaydun waa maksuus laba icraaboodun baa laysku hayaa inaad mubtade ka dhigto khabarkiisana jumlada raabidkiimee mee haddii lagu yidhaahdana raabidka dee cumuumkaa kaaga filan asha sawta wa aynu soo dhigannay wa icraabuhu icraabkiisu mubtada'un mubtade weeye waljumlatu jumlada qablahu ka horraysaana khabarun khabar weeye waraabidu raabidka baynahumaa labadooda u dhexeeyaana alcumuumu waa cumuumka alladii cumuumka oo fi lalifi walaam asha ku sugan walaa yejuusu ma bannaana bilijmaaci culimmada luqadu siday ku ijmaaceen an yataqadama inuu hor maro almakhsuusu ka makhsuuskii cala alfaacili faacilka inuu ka hor maro falaa yuqaal lama odhan karo nicma zaydun alrajulu sidaa lama odhan karo waa mamnuuc walaa cala tamyiizi tamyiiskana kama hormari karo khilaafan waxaan khilaafaynaa lilkuufiyiin kuufiyiinta falaa yuqaalu lama odhanayo nicma zaydun rajulan kuufiyiintaa banneeyey laakiin wayejuusu bilijmaac wayejuusu waxa bannaan bilijmaaci ijmaaca culimmada marka la eego an yataqaddama inuu ka hor maro cala ficilka iyo walfaacili faacilkoo wada socda sida zaydun zayd nicma wanaagsanaayey alrajulu ninku wanaagsanaa zaydun waxa weeye waa maksuuskii wayejuusu waxa kaloo bannaan an taxdifahu maksuuskaa inaad xadafto idaa dalla calayhi markuu ku tusiyo deliilun shay deliil ah oo calaamad u ahi qaala allaahu tacaalaa alle wuxuu leeyahay innaa wajadnaahu saabiran nicma alcabdu innahu awaab innaa annaga ayaa wajadnaahu hellay innaa wajadnaahu saabiran nicma alcabdu innahu awaab innaa annagu wajadnaahu waannu ogaannay hellay odhan mayne waan ogaannay baan odhanaynaa innaa wajadnaahu waannu ogaannay saabiran adkayste ayaannu ku ogaannay nicma wanaagsana alcabdu addoonku innahu addoonku innahu ayuub awaabun waa mid aad u towbakeen badan aayaddaa haddaba nicmo alcabdu nicma waa ficil maadi alcabduna waa faacilkeegii aaway haddaba nicma alcabdu markaynu nidhaa makhsuuskii waa la xadfay makhsuuskii nicma alcabdu ey huwa baa la qadarayaa markaa ey huwa ey ayuub waana ayuub baa loo jeedaa halkaa waxaa inoogu gebagabooday cashirkeennii faacilka aan kaga warbixinaynay ayaa bartaa inoogu dhammaaday wallaahu subxaanahu tacaala aclaa